asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu akhii wa ukhtii ma rabtaa salaadaada in la aqbalo waxaad aqridaa ducadan rasuulkuu yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalam qofka aqriya ducadan markuu habeenkii soo kaco uu soo tooso dembigiisa waa la dhaafi hadduu ilaahay wax weydiistana wuxuu weydiistay waa la aqbali haddii uu istaago markaad soo kacda sariirta ka kacdo oo uu weysaysto oo salaad uu galana salaaddiisa waa la aqbali waa garanti rasuulka ka sugan sala allahu calayhi waaalihi wasalam xadiidku waa saxiix rasuulullaahi sala allahu alay wasalam oo allah uu leeyahay wamaa yantiqu cani alhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa baa wuxuu ku leeyahay haddaad weysaysato ood salaad tukato salaadaada waa la aqbali ducadu waxaa weeye laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu huwa calaa kulli shayin qadiir subxaana allah walxamdu lilaah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ilaa biاllahi alcaliyi alcadiim rabbi kfir lii aan ku celiyo laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila biاllahi alcaliyi alcadiim rabbi اkfir lii ducadu waa intaasoo isla socota haddaba ducadaas naftayda iyo taadaba waxaan u dardaarmi waan hubaa waxaad ugu jeceshahay inuu yahay salaadaada inaad ogaato in la aqbalay waana hawl allah subxaana wa tacaala la jirta innagana arkaanteeda iyo sunanteedii baa layna raaciyay inaynu la nimaadno laakiin middani waa mid rasuulku ku sheegay sala allahu calayhi waaalih wasalam haddii ducadan aada aqrido markaad soo kacda habeenkii eed hurdada ka soo kacdo ood intaad istaagto weliba weysaysato ood salaad tukato dembigaagana waa la dhaafi waxaad ilaahay weydiisatana waa lagu siin salaadaadana waa la aqbali ilaahay subxaanahu watacaala haynagu hadeeyo oo allah hayna karsiiyo wajazaakum allahu khayr assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu